أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal taariikhdii aynu kaga warramaynay taariikh alandalus taariikhdii andalus Eh, oo aynu qeybtii hore soo qaadanay insha allah maantana aynu qeybta labaad insha allahu tacaala wax ka baran doono duruusta iyo casharada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga barto andalus sidaad la socotaan waa waddankan spain iyo portuqal oo loo yaqaano weeyaan oo ka mid ahaan jiray eh, wadamada wadamada islaamka balse waxa weeyaan maanta ay ka taliyaan ama dad nasaara ahi ay ka awood bateen muslimiintii halkaa joogi jirtay kolka ahmiyadda ugu weyn ama muhiimadda ugu weyn ee aynu usoo qaadanaynaana waxay ahayd in aynu isbarbar dhigno asbaab eh, asbaabta keenta guusha iyo asbaabta keenta tamaryarida iyo dacfiga iyo liidashada iyo jabka intabana waxaynu ku bararaynaa taariikhda andalus casharkii hore iyo darsigii hore waxaynu ku baranay in la furtay waddanka andalus khaasatanna dagaalkii wadi ribat ayaynu ka warramnay oo ugu dambeeyey oo uu hogaaminayo taariq ibnu ziyaad raximahullah dagaalkaas oo ahaa dagaalkii markaa ugu awooda weynaa dabcan dagaallo hore way jireen laakiin dagaalkii ugu quwadda weynaa ee halkaa ka dhaca wadi ribat meesha loo yaqaano daariq ibn ziyaad ayaa u hogaaminaya muslimiinta oo isagu ahaa nin barbarya oo kasoo jeeda waqooyiga africa halka ninkii markaa boqorka ka ahaan jiray andalus dadka reer andalusiyiinta waxaa la dhihi jiray loogu yeedhi jiray waagii hore quutiyiin ee quutiyiinta madaxda u ahaana markaa waxbay laga awood batay ciidamada muslimiintu labiyo toban kun bay ahaayeen halka ciidamada eh, quudiyiintaas andalus deganaana ay ahaayeen boqol kun ay sare u dhaafiyeen subxaan allah boqorkii rodrigo oo meesha xoog ku qabsaday dabcan oo nin la dhihi jiray kidsha ka qabsaday markii dagaalkaasi uu dhamaaday wuu cararay ama wuu baxsaday ama goobtii dagaalka ayuu ku dhintay adigu dagaalka wixii ka dambeeyey ninkaa lama arkin kadib maxaa dhacay marka haddaba markii dagaalkii uu ku adkaaday taarikh ibnu ziyaad wuxuu bilaabay ou si deg dega ah u bilaabay in uu furto wadamadii iyo beledkii u dhowaa oo dhan isla markiiba wuxuu aaday subxaan allah eh, beledadii iyo deegaanadii u dhowdhowaa wuuna wada furtay waxaana ku soo biray isaga ciidamo ka yimi waqooyiga africa oo uu soo diraayo dabcan ninkii madaxda uu ahaa dariiq ibnu ziyaad ee muusa ibnu nusayr raximahullah ee joogay marka waxa weeyaan shimaali afriqi ama waqooyiga africa markaa joogay kolkaa wuxuu doonay dariiq ibnu ziyaad inuu fursadda uu ka faa'iidaysto oo uu sida ugu fudud uu furan karayo beledadaas ama waddanka andalus loo yaqaano ee uguna khasaaraha yar leh asbaabta ku kaliftay inuu markiiba uu gudagal uu sameeyo uu furto beledada waxaa ka mid ahaa kow in ciidankiisa ciidanka muslimiinta ay kalsooni weyn isku qabeen in ay kalsooni weyn isku qabeen oo iyagoo tirayar ay ka adkaadeen dee ciidamo boqol kun sare u dhaafiyey taasi kow bay ahayd talabaad ciidamo cusub oo dheeraada ayaa waxay kusoo biireen ciidamadii muslimiinta oo ka yimi waqooyiga africa ka yimi marka waayo ta saddexaad wixii ku dhacay quudiyiintii reer andalus wixii ku dhacay nasaarada ahaa ee kalsoonidii ka xumaatay dhib baa loo geystay way jabeen waxaasoo dhan markuu eegay wuxuu go'aansaday in uu marka waxa weeyaan si fudud ama si deg deg ah uu markiiba guusha isu raaciyo oo uu furto markaa beledadii ka agdhowaa oo dhan waayahay isla markii uu bilaabay haddaba inuu furto beledka meelihii ugu horreysay ee uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa magaalooyinka qurduba oo aynu ka warrami doonno sidii loo furtay ha oo waddanka beledkiisa qaar ka mida ah waxaa lagu furtay xoog iyo awoodoo dagaalla ka dhacay qaarna waxaa lagu furtay marka waxa weeyaan way isdhiibeen oo dadkii jizya laga qaaday jizyaduna waxa weeyaan waa lacag cashuur ah weeyaan oo dadka isdhiiba ay dowladda islaamku ay ku waajibinayso xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saagiruun ilaa ay jizye ka dhiibayaan marka jizyadu macnaheedu waa bimacnaa jazaa oo waa abaalgudo markay lacagta bixiyaan iyagana waxaa loogu abaalgudaya in la difaaco marka marka ay xoolaha ay bixiyaan jizyada sanadkiiba wax yar baa laga qaadayaa waxaa markaa dowladda islaamku ay ugu ballan qaadaysaa inay cadowga ka difaacdo hadday awoodi kari weydo inay cadowga ka difaacdo waxaa loo celinayaa lacagtoodii sida dhacday taariikhda islaamka meelo fara badan ka dhacday marka oo markii ay ciidamada muslimiintu awood u yeelan kari waayeen inay u ballan qaadaan magaalada inay cadowgeeda ka dhiciyaan waxay u celin jireen jizyadii ay ka qaadeen iyo lacagtii ay ka qaadeen taasi waa taa jizyadu markaa macnaheedu maaha addoonsi la addoonsanayo qofka ee erayga jizya wuxuu ka soo jeedaa waa jaza jazana waa abaalgud macnaa waxbaa lagu qabanaya waxbaad bixinaysa dadka muslimiinta sanadkii waxaa laga qaadaa zaka ayaa laga qaadaa zakaduna waa two point five yacni boqolkiiba laba dhibic shan ayaa laga qaadaa oo percentage ba qof dowladda muslimiintu ay ka qaadaa oo la geliyaa meelihii ilaahay uu yidhi ha la geliyo waa kow dadka kale aan iyagu aan muslimiinta ahayn dabcan zakaba ku waajibin iyaga waxaa laga qaadaa jizyo jizyadaasna waxaa loogu ballan qaadayaa in ay maaragtay lagu difaaco jizyada waxaa laga qaadayaa ragga oo keliya dumarka lagama qaado ragga baaliqiintaee markaa qaangaadhi baa laga qaadaa carruurta lagama qaadayo dadka caafimaadka qabaa laga qaadaa ee xoolaha haysta dadka fuqarada ah ee maaragta ama xanuunsanaya toonna lagama qaado marka ma aha sida ay tarwiijiyaan reer galbeedku ay dhahaan jizyadu waa addoons iyo dulmi maya muslimiinta zaka laga qaadaa oo sanadla ah marka waxa weeye dadkii aan muslimiinta aan ahayn ee dowladda islaamka ku hoos noolna jizya laga qaada jizyadaasina waa mid abaalgudkooda loogu celiyo oo ah in ay dowladdu ay difaacdo hadday difaaci weydana ay markaa waxa weeyaan eh, ay u soo celinayso wixii laga qaaday qiimaha jisyaduna had jarale aad bay u yartahay khaasatan eh, matalan andalus oo kale hal dinaar ama hal dirham ayaa laga qaadayay lacag hal dirhan gaadhaysa ayaa laga qaadiyey qofka keliya marka waayahay taariq ibnu ziyaad waa dhaqaaqay markaa wuxuu aaday isla markiiba caasimadii andalus looga xukumi jiray oo ah oo ahayd dulaytila magaalada la dhaho dulaytila bartamaha andalus ayay ku taallaa marka markii hore dagaalku wuxuu ka dhacay koonfurta andalus markaa iminka bartamihii ayuu aadayaa halkaasuu qabtay marka waayahay wadamadii dabcan koonfurta ku yaalay intoodii badnayd wuxuu u diray taariq ibnu ziyaad wuxuu u diray sariyaad sariyaadku waxa wey waa ciidamo yaryar ciidamadii yaryaraaba markaa waxa weeyaan intoodii badnayd furtay markaa intii koonfurta ee soo xigtay ee ahayd markaa waxa weyaan andalus ka tirsanayd waayahay kuwaasi markaa sidaas baa lagu furtay magaaladii haddaba dulaytila markii uu yimi waxa weeyaan square ayuu ka qabtay waa meel dulaytila waxa weeyaan madrid magaalada madrid la yidhahdo imanka caasimada spain oo ah ayay koob iyo sagaashan kilomitr ay u jirtaa dhanka galbeed ay ka xigtaa webi weyn baana maaragtay meesha ku yaalla oo magaalada hareereeya marka meeshii waa tegay isla markii uu tegayba wuxuu la kulmay arrin cajiiba dadkii magaalada dulaydila deganaa oo albaabadii u furay ayuu ayuu la kulmay marka yacni mabay dagaalamin be albaabadii bay fureen subxaan allah isagiina markaa wuu galo way isdhiibeen ciidankii way isdhiibeen waxaana asbaabtaa keenaysa inuu caasimada uu tago maadaama boqorkoodii rodrigo la dhihi jiray la waayey meel uu qabtayba meel ama janiya cedhi buu dhigay ama goobtii dagaalka inuu ku dhintay la kala garan la-ay maxaa dhacay waxay dadkii reer andaluusiyiintu ku mashquulsanaayeen inay nin kaloo madaxa ay doortaan kolkaa uu ka gaadhsiiyey oo isla markii intaanay waxbaba iyo waxbaba qabsaninba markiiba uu ku kediyey markaa way isdhiibeen albaabadii bay fureen magaaladii tulaytila ahayd marka marka caasimadoodii waa la qabsaday waa yahay sidiibuu maaragtay ciidankiisiiba halkii galay walow ciidankiisu ciidan yar ay ahaayeen haddana wuxuu doonay subxaan allah in uu waqooyiga uu aado waa nin aan hakanaynin weeya ninkan daariq la dhaho wuxuu rabay inuu aado markaa meesha loo yaqaano waqooyiga oo shibalil andalus ah waqooyiga andalusi ayuu aaday marka kadibna markii uu maqlay muusa ibnu nusayr oo muusa ibnu nusayr waayo waa ninkii furtay de shimalil afriqi ama waqooyiga africa furta weeyaan sidoo kalena madax u ah taariq ibn ziyaad ninka maamulaya waa isaga weeyaan ee dowladda dowladdii dee khilaafadii umowiyiintu ay usoo magacowday marka wuxuu soo diray ciidamo muuse ibnu nusayr meded buu soo diray ciidamo badan ciidamadaas waxay ka yimaadeen caalamka islaamka oo dhan khaasatan wadamada carabtay ka yimaadeen kadib markii la maqlay in waddanka andalus la furanayo oo laba furtayba ayaa ciidamo aada u badan baa waxay ka yimaadeen caalamka carabta o dhan meel walba caalamkii islaamka oo dhan bay isaga yimaadeen waxay kusoo qulquleen waqooyiga africa kadibna waxa weye dhowr dhowr sideed iyo toban kun subxaan allah ciidan gaadhaya ayuu maaragtay diyaar gareeyey muusa ibnu nusayr si uu madad uga dhigo taariq ibnu ziyad halka ciidankii markii hore ay ahaayeen labiiyo toban kun oo keliya ciidamadii furtay markaa andalus ahaa oo weliba dee qaar badan ay dhinteen oo dagaaladii dagaalo badan baa meesha laga lagu galay markaa way dad badani ay dhintay markaa ciidan badan buu diyaariyey waayahay eh, muuse ibnu nusayr raximahullah nin wuxuu ahaa markaa qaa'ida nin hogaamiye buu ahaa oo indheer garada meel fog wax ka eegaya oday weynna wuu ahaayoo xilligaas way da- buu taagnaa toddobaatan sanadood saruu u dhaafayey raximahullah markaa waxyaalaha uu diidanaa waxaa ka mid a ah, uu kasoo horjeeday inuu daariq ibnu ziyaad uu si dhaqsa ah uu markiiba u gudagalo furashooyin kale inuu furashooyin kale u galo arrintaasina waa arrintii dhibaatada ku noqotay markii la furanayay shimaal afriq waqooyiga africa markii la furanayay yacni dhibaatadii ugu badneed waxay ahayd in magaalo inta la furto haddana ciidanku uu iska dhaafo oo magaalo kale loo gudbo dabadeedna ciidankii ay isu soo urursadaan oo subxaan allah aanay hawshii halkii ku dhammaanin ee ay dib haddana usoo laba kacleeyaan oo dagaal kale lasoo qaado oo markaa waxa weeyaan oo halkaa ay ka bilaabanto waana asbaabtii ay keentay asbaabtii keentay in waqooyiga africa uu degiba waayo oo marna ay islaamaan mar ay ridoobaan mar ay diinta kusoo noqdaan marna ay ka laabtaan subxaan allah marka waxyaalahaasoo dhan khibrad buu lahaa kolkaa wuu diidanaa wuxuu isagu fikradiisu ay ahayd in uu magaalo uu qabsado magaalada uu maaragtay xididadiisa uu ku aasto oo uu dadka magaalada degan uu diinta islaamka baro dadka muslimiin ay noqdaan ciidama uu ka dhigto sidii maaragtay uu muuse ibnu nuseyr uu ka yeelay waqooyiga africa marka arrinta deg dega ah isagu dabcan wuu kasoo horjeeday marka isagii baa soo baxay muuse ibnu nuseyr laftigiisii baa soo baxay ciidan buu soo kaxaystay wuxuu yimi marka waxa weeyaan magaalooyinkii andalus buu yimi khaasatan magaalooyinkii aanu furanin daariq ibnu ziyaad marka waa is dhammaystirayaan fiiri daariq ibnu ziyaad meelihii wuu furtay wuu furtay maalihii aanu furanin ayuu markaa waxa weeyaan u aaday wuxuu u dhaqaaqay magaalada la ydhahdo shbilia shbilia ayuu tegay marka subxaan allah shbilia markaa wuu qabtay oo magaaladii wuu qabsaday meesha qarmuna iyadana wuu tegay xisaar ama godoon ayuu ku qabtay muddo dheer buu maaragtay xisaarkiiyo go-doonka uu ku hayay ugu dambayntii albaabadii bay furtay magaaladaasina way isdhiibtay subxaan allah saasuu maaragtay magaalooyinkii uu qabsanayay inta badan aanu furanin taariikh ibnu ziyaad raximahullah marka way iscaawinayeenoo midba marka waxa weeyaan meel ayuu qabsanayay dhanka kale wuxuu faray taariq ibnu ziyaad inaanu caasimada dhaafin magaalada la ydhahdo tulaytila halka uu ku sugo inta uu imanayo waanu sugay marka waanu sugay Eh, oo halkaasuu joogay haddana wuu dhaqaaqay muuse ibnu nusayr meesha la dhahdo maarida oo ay ciidamo badan oo nasaaro quudiyiin ah oo dadkii andalus deganaan jiraya ay isku urursadeen halkiibu xisaar uu ku qabtay muuse ibnu nusayr go-doon buu ka qabtay muddo bila ah ayuu halkaa uu joogay muddo bila ah ayuu markaa wax weeyaan halkaa uu ka telinay uu go-doonka uu ku hayay adugu markii uu aada u samray ee uu adkaystay ugu dambeyn magaaladii la dhihi jiray maaridana albaabaday furtay wuxuuna kula heshiiyey jizye inay bixiyaan sidaas baana maaragtay ay gacanta muslimiinta ay kusoo gashay intaasoo keliya muuse ibnu nusayr kuma ekaanin ee isla markiiba wuxuu diray wiilkiisii wiil uu dhalay oo la dhaho cabdilcasiis ibnu muusa ibnu nusayr ayuu diray raximahumullah ayuu diray marka oo uu kusoo barbaariyey marka waxa weeyaan diinta islaamka uu baray si wanaagsan u baray tacaaliimta islaamka si fiican u garanayay wiilkiiba markaa ciidamadii islaamka ayuu kaxayey oo ahaa dad muslimiina bay ahaayeen dabcan oo u badnaa barbariyiin fiiriso waxay u badnaayeen barbariyiin ayay u badnaayeen khaasatan dadkii deganaa waqooyiga africa subxaan allah leanno carabtii dadkii muslimiinta carabeed aad bay u yar yihiin muuse ibnu naseer waa nin carabe laakiin taariq ibnu siyaad waa nin u dhashay waqooyiga africa oo barbariya buu ahaa subxana ciidamadoo dhan inta badan barbariyiin bay ahaayeen furanayay markaa waxa weeyaan dowladda andalus wuu dhaqaaqay wuxuu aaday wiilkaas cabdulcasiis ibnu muusa ibnu nusayr wuxuu aaday dhanka galbeed yacni andalus galbeedkeeduu aaday xoog buu u galay galbeed markii uu tagay wuu galay waa galbeed waxa weyan waa burtuqiiska waa waddankan burtuqiiska weeyaan markaa burtuqiiskuu galay subxaan allah wuxuu furtay caasimada burtuqiiska iminka loo yaqaano lishbona ah, lishbona ayuu furtay oo gacanta uu ku dhigay markaa subxaan allah wuu dhaafay ilaa iyo waqooyiga uu gaadhay waqooyiga maaragtay bortuqiiska aaggaas oo dhan buu haddana uu furtay si aawadeed cabdilcasiis ibnu muusa ibnu nusayr waxaa loogu yeedhaa faatixu lburtuqaal waa ninkii furtay waddanka bortuqiiska subxaan allah subxaan allah subxaan allah waayahay haddaba muusa ibnu nusayr iyo daariq ibnu ziyaad ayaa kulmay waxay ku kulmeen markaa caasimadii andalusiyiinta la dhihi jiray dulaydila dulaydila markii la dhihi jiray markaa adugu eh, masaadirtu waxay tilmaamaysaa ama meelaha eh, taarikhda laga soo xigto waxay tilmaamaysaa inuu muuse ibnu nusayr uu canaantay daariq ibnu ziyaad oo uu ku canaantay maxay yani inuu si deg dega ah eh, uu bilaabay inuu si deg dega ah u gudagalo furashooyinka uu gudagalo oo uu maaragtay uu arrintaa kasoo horjeedayna muuse ibnu nusayr waana ku canaantay oo qaar baa waxay leeyin xitaa wuu dilayba ulbuu ku dhuftay oo wuxuu rabay inuu diloba saa uu ku diloba laakiin riwaayooyinkaas ama dee warkaasi war sugan ma aha leano eh, taariq ibnu ziyaad wuxuu u shaqaynaya muusa ibnu nusayr ayuu u shaqaynaya marka taas waynu baciidsanaynayo dee wayn fogeynaynaa marka inuu canaantay waa suurtagal oo uu ku canaantay inuu deg deg badan uu mm. sameeyey si kastaba ha ahaatee taariq ibnu ziyaad ama ha la canaanta la canaananin nin wuxuu ahaa geesiya oo libaaxa oo waxa weeyaan qeyb libaaxle ka qaatay furashada la furtay waddanka andalus eh, ayuu maaragtay uu ka qaatay raximahullah ilaahay u naxariiste waa yahay waxaa kaloo ku tusinaysa in maaragtay xidhiidh wanaagsan oo fiican ay ka dhexaysay labadaa hogaamiye taariq ibnu ziyaad iyo muuse ibnu nusayr waxaa ku tusinaysa markii uu muuse ibnu nusayr uu maqlay guulaha waaweyn ee taariq ibnu ziyaad uu soo hooyey ayaa wuxuu dhahay oo dhegayso khaliifka muslimiinta ee dowladdii umawiyiinta maaragtay dee khaliifkaba uu ahaa ee la dhihi jiray waliid ibnu cabdilmelik markuu ogaado markaa waxa wacdaraha aad dhigtay waxuu kugu abaal marinayaa ma jirto oo aan ahayn inuu andalus siday u dhan tahay uu kuu dhiibo oo uu kugu dhaho adaa ka talinaya andalus oo dhan subxaan allah markaa wuxuu dhahay daariq ibnu ziyad aniguna ilah baan ku dhaartay laaban maayo ila maayo badda muxiit ah, atlanti badweynta la ydhahda atlanticada ilaa aan ka gaadhayo ma joogayo buu yihi subxaan allah oo ilaa iyo aan jasiiradan maaragtay andalus oo dhan intaan furto badda ka gaadhayo badweynta atlanticada aan ka gaadhayo istaagi maayo buu yihi waa yahay marka taas waxay ku tusinaysaa in muuse ibnu nusayr oo waqooyiga africa o dhan maaragtay dee dowladdii islaamka ee umawiyiinta uga talinayay in uu uga tanaasulay taariq ibnu ziyaad uga tanaasulay xukunka dawladda andalus marka oo uu ku yidhi waxa weeyaan eh, markuu la yaabay acmaashii iyo howlihii waaweynaa ee uu qabtay iyo jihaadkiisi iyo howlihiisii faraa badnaa uu galay ayaa markaa waxa uu dhahay yani wax ka sokaysa in waddanko dhan lagu dhiibo ma istaahishid marka yani waxaad istaahisha in eh, waddanko dhan markaa lagu dhiibo marka waayahay labadii markaa hogaamiye markii ay kulmeen ciidamadiibaa isku darsamay si maaragtay iyagoo wada jira ayay waxay dhaheen waxaanu aadaynaa waqooyiga andalus koonfurta andalus waa la furtay galbeedka andalusna wiilkii uu dhalay muuse ibnu munser wanagii ka warramayna portugiiska ayaa soo furtay waxaa hadhsan waqooyiga andalus ayaa hadhsan markaa way israaceen ciidamadoodii waxay aadeen magaalada la dhaho barcelona barcelona maaha eh, kuwa kubadda ciyaaray iminka soo mid arag subxaan allah magaalo islam bay ahayd magaaladaas barcelona ayay aadeen way furteen magaaladii barcelona ahayd sidaas ayay ku furteen haddana waxay aadeen sarakosta sarakosta ayay aadeen sarakostana waa magaalo weyn oo caano oo de iyagaba sida barcelona ay caanka u tahay naadiga kubadda ciyaara uu caanka uga yahay sarakosta naadi la dhahdana iyaguna waa caan oo kubadda ciyaar magaaladana way furteen markiiba waayahay magaalooyinkii waaweynaa ee yacni waqooyiga dhanka bariyeed ku yaalay intoodii badneed way furteen subxaan allah haddana muuse ibnu muse muuse ibnu museyn raximahullah waxa uu la yimi arrin kaloo cajiiba ciidan yar ayuu diray ciidan yaroo sariye ah sariyadu waxa weya waa ciidan aanu isagu hogaaminayn ayuu diray ciidankaas wuxuu u diray yacni in ay dhaafaan buuraha la dhahdo jibaalilberene buuraha berene waa maxay buuraha berene buuraha berene waxa weeyaan andalus yurub kuma taalo spain iyo burtuqiisku yurub kuma yaallaan waxa u dhaxaysa buuro waaweyn ayaa waxa weeyaan subxaan allah ayaa u dhaxaysa iyag iyo waddanka faransiiska loo yaqaan oo faransiis oo keliya xad la faransiiskana buuraha la dhahdo jibaalilberene buuraha berene ayaa maaragtay u dhaxeeya waa qeyb ka midaba ah maaragtay xuduudiga ay kala leeyihiin marka buuraha dhabarkooda ayu in in ciidankaasi uu tago ayu wuu faray ciidankaasi in ay tagaan inay ka gudbaan buuraha berene oo maaragtay si sir ah oo qarsoodiya ay u galaan waddanka faransiiska dhulkii faransiiska inay galaan way baxeen markaa ciidankii subxaan allah waxay aadeen buurihii berene ayay aadeen waxay qabsadeen magaalo la dhaho arbona magaalada la dhahdo arbona ayay gacanta ku dhigeen magaaladaas waxaa ka telinaya muslim baa ka telinaya waa faransiiskay ku taalla saa aawadeed wuxuu rabay in uu ciidamo maaragtay meel uu ka duuli karo hadhow tole hadduu u baahdo inuu faranska uu duulaan uu ku qaado waddankan faransiiska inuu samaysto xarun uu ka duulo oo waddankan faransiiska ku taalo marka intay ciidankii tageen bay berene ciidama buurtii berene intay ka gudbeen bay marka waxa xarun ay halkaa ay ku yeesheen marka waxa weey fikrad aada u layaabla bay ahayd subxaan allah iyaduna dee khatarteeda leh iyo miidaamadeedaba leh marka waayo waxaa dhici karta dee wax walba filo waayo waa waa dagaalku waa alxarbu khudacatun buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dagaalku waa khiyaano ah, dagaalku waa khiyaano saasu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar haddii dagaal meesha uu yimi waa wax weeyaan waa farsamo xeelad weeyaan weeyaan subxaan allah waa farsamo dee xeelad iyo sidaad maaragtay qofkii kaa soo horjeeday aad u khiyaamayn lahayd way ku bannaantay laakiin sharciyan ma bannaano qofka haddaad ballan kula gashay inaad ballanka kaga baxdo haddii meeshu ay dagaal ay tahay oo laisu iclaamiyo dagaal qofku xeelad kasta iyo farsamo kasta wuu ku dagaalami karaa wuu adeegsan karaa marka nacam nacam waayahay allahuma salli calaa nabiyina maxamed muusa ibnu nusayr wuxuu aaday waqooyiga andalus weliba dhankeeda galbeed ayuu aaday marka hore dhanka baryeed bay ahayd iminka dhankii galbeed buu aaday magaalooyinkii andaluusiyiinta oo dhan wuu wada furtay badankoodii magaalaba magaalo ayay u gudbinaysa way furteen marka laga reebo yacni magaalo yar oo ku taalla er, waqooyiga andalus weliba khaasatan dhanka galbeed ee u dhow badweynta atlanticada u dhow badweynta atlanticada u dhow magaalada yar waxaa la dhahdaa sakhra baa la dhahda ama blay blay bay dhahaan blay magaalada blay la dhaho mooyaane guud ahaan andalus waa la furtay magaalada ee blay la dhaho mooyee intii kale way furteen subxaan allah oo waxa weeyaan gacantii islaamka ayay soo gashay magaaladan yarna waxa weeyaan sababta loo sheegayo waxa weeyaan saameyn bay keentay oo waxa weeyaan qarniyaal kadib yani ma xilligaa saameyn mayna lakin muddo kadib qarniyaal boqolaal sano kadib ay magaalada yar ee maaragtay aan la furanin ay dhibaato ku keentay muslimiinta oo meeshii lagaga soo duulayba muslimiinta maaragtay lagaga soo duulay weeyaan yacni muddo saddex sannadood gaadhaysa ayay markaa waxa weeyaan ay qabsadeen dhulka andalus oo dhan sanadkii labiyo sagaashanaad ee hijriyada ilaa sanadkii shan iyo sagaashanaad ee hijiriyada ayay gacanta ku dhigeen dhammaan dowladdii andalus marka laga reebo tuulo yar oo fog oo la dhahda maaratay blay ah, subxaan allah waxaanuu rabay marka waxa muuse ibnu nusayr raximah wuxuu rabay inuu meesha yarna uu furto inuu meeshaa yar uu furto oo waddankao dhan uu si dhammaystiran u gacanta ugu dhigo laakiinse waxa u yimi arin aanu ka baxsan karaynin ama aanu filaynin ayaa u timi ah, arrin aanu filaynin baa u timi oo uu si dhaqsaa markiiba uu u ajiibay oo uu maaragtay eh, ku kaliftay inuu ka laabto eh, furashada magaalada yar oo aynu tilmaami doono marka yacni waktiga ay furteen waa saddex sannadood oo keliya subxaan allah ayay waddankaas majhuulka ka ah majhuul waddan aan la garanayn weeyaan subxaana allah oo bad u dhaxayso yani subxaan allah oo bad inta laga soo gudbayo doomin lasoo fuulayo la imanayo yani waa cajiib iyo la yaab inay muddo yaroo intaa la eg kooban ay waddanko dhan ay ku furtaan marka waxay waxay ku tusinaysaa yacni dadkii islaamka ahaa ee xilligii hore noolaa yacni casiimadooda iyo go-aankoodu heerku gaadhsiisnaa iyo subxaan allah dee xirfadda dagaal ee ay qabeen e, iyo sida ay u maamulayaan ee ay u hogaaminayaan goobaha dagaalka iyo farsamooyinka loo dagaalamayo khidooyinka iyo qorshayaasha dagaalka siday u yaqaanaan subxaan allah yacni aada iyo aad bay Eh, marka laga waramayo eh, alcaskariya milatariga marka laga waramayo in wadan laba wadan spain iyo portuqiiska oo intaa la eg meel walba ciidamadoodu ay joogaan oo kumanaan kun ay yihiin in si yaroo fudud saddex sannadood gudahooda lagu qabsado yacni aad bay baciid u tahay oo loo fogeysanaya laakiin xilliga waxa weeye wixii dhacaya wax wax la yaableh bay ahayd oo maaragtay eh, dadka muslimiintu sida maaragtay ay u dadaalayeen ay ku tusinaysaa iyo tababarka la yaabka leh ee ay qabeen iyo qorshayaasha dagaal ee ay dhigayeen raximahum allahu jamiican nacam waa yahay subxaan allah markaa sidaas ayay maaragtay ku dhammaystirantay furashadii waddanka andalus ay ku lagu qabsaday yahay magaalada la dhaho sarakosta oo ka mid ah magaalooyinka dhanka galbeed iyagana sidoo kale waa la furtay oo muslimiintaa furatay subxaan allah qolyo maaragtay baa isku dayee nasaaro ah baa muqaawamo sameeyey kacdoon way edbiyeen kuwaana subxaan allah adigu calaa kulli xaal gacanta muslimiinta ayay gashay markii ay wada qabsadeen waddankii ayaa waxaa dhacday qaraar baa yimi marka go-aan ayaa wuxuu ka yimi ama fariin baa waxay ka timi khaliifkii ka talinayay dowladdii umowiyiinta oo la dhaho amiir almu'miniin alwaliid ibni cabdilmelik ah, cabdilmelik baa dhalay isaguna wiilkiisii buu ahaa isagaa markaa meesha ka talinaya waliid ibni cabdilmelik buu ahaa warqad buu usoo diray wuxuu usoo diray labadii nin ee hogaamiyaha ahaa muuse ibnu nusayr iyo taariq ibnu ziyaad wuxuu farayaa inay labada ninba ay yimaadaan caasimadda dowladda iyo khilaafada islaamka oo dhan oo loo yaqaano dimashik waa suuriya haa labadooduba waa inay suuriya si deg dega ay ah u yimaadaan oo aanay dhammaystirin furashadii marka arrintaasi waxay murugo gelisay eh, muusa ibnu nusayr iyo taariq ibnu ziyaad labadoodiiba subxaan allah laakiinse dee waxa weeyaan arrinta way ku qasban yihiinoo waa amar dawli mudeec bay dhihi jireen soo maa ninkaa sarreeya waa soo diray amarkan iyo fariintan marka khaliifkii baa soo diray warqadaas inay si deg dega u yimaadaan dimashik marka markaa way ajiibeen wayna noqdeen dabcan sidii la faray subxaan allah marka waxyaala la yaab kale waxa weeyaan aynu isweydiinayno maxaa loogu yeedhay xilligan waktigan maxaa loogu yeedhay ayaga oo yani nashaadkoodii iyo furfurcoonidoodii qaba oo wadankii oo dhan wada furtay beledkii oo dhan furtay maxaa xilligan lagu yeedhay dabcan asbaab baa jirtay ku kaliftay weliid ibni cabdilmalik inuu u yeedho labadaa hogaamiye muuse ibnu nusayr iyo taariq ibnu ziyaad waa midda koowaadee weliid ibni cabdilmalik isagaa madax ka ahaa khilaafada oo dhan markaa waxaa mas-uuliyad ay ka saarnay dadka muslimiinta ayuu dareemayay inay mas-uuliyadda ay ka saarantay marka wuxuu u cabsanayay in ay eh, maaragtay ay dhex galaan wadamo eh, cadow ku ah muslimiinta oo maaragtay ayna ka fogaadaan wayna run ahaantiin inay wayna ka fogaadeen maxay eh, caalamkii islaamka oo madadku inuu u yimaado way ku adagtay inuu madad u yimaado ama ciidamo kaleo maaragtay caawinaya haddii matalan oo kale andulis oo keliya ay ku ay ku kacdo ama faransiiskii iyo reer yurub intaysi soo urursadaan ay weerar soo qaadaan yani bilo dhan bay qaadanaysaa in madad loo diro oo laga ay ka yimaadaan maaragtay caalamka islaamka marka arrintaa wuu ka cabsaday waa kow taas asbaabtii keentay in loo yeedhay bay ahayd asbaabta keenta asbaabta kalena waxay ahayd wuxuu maqlay weliid ibni cabdilmelik arrin kale oo cajiiba wuxuu maqlay in muuse ibnu nusayr iyo daariq ibnu ziyaad in ay rabaan in ay furtaan yurub intay ka tira laagta haye ha marka waxay rabeen bu waxa loo sheegay waxaa lagu yiri waxay rabaan inay furtaan andalus markay gacanta ku dhigaan waxay qabanayaan faransiiska faransiiska markay qabtaanna subxaan allah waxay qabsanayaan talyaaniga iyo switzerland waddanka yare iminka la dhaho haddana waxay qabsanayaan eh, way ka sii gudbayaan waxay aadayan wadamadii la isku dhihi jiray oo dhan bosnia heresek iyo maaragtay eh, wadamadan eh, bulgaria eh, subxaan allah kosovo subxaan allah wadamadaas oo dhan macedonia wadamadaas o dhan intay qabsadahan ayay greegana sidoo kale intay raaciyaan ayay turkiga halkaa kasoo gelayaan marka turkiga xilligaa dee lama furanin oo magaalada qustantiniya ayaa waxay u ahaan jirtay caasimada eh, dowladdii romanka ah, istanbul weeyaan magaaladaas qustantiniya loogu yeedhi jiro waagii hore marka waxay rabeen muslimiintu intaasoo jeer bay qustantiniya isku dayeen inay qabsadaan dhankan maaragtay dhulka sham ay kaga yimaadaan way u suurtoobi weyday waayo waa webiba iyo biyaa ka xiga halkan marka waxay dhaheen wuxuu doonayey taarikh ibnu ziyaad iyo muuse ibnu nusayr inay inta yurub oo dhan xaggaa ka qabsadaan ay halkan ka soo galaan turkiga oo ay eh, istanbul ay halkan ka qabsadaan maaragta intay maraan intaasoo dal oo maaragtay eurubiyana ay soo wada maraan faransiiska ku horeysayaan kadibna ay talyaaniga iyo maaragtay wadamada yugoslaviya laisku dhihi jiray oo dhan ay maaragtay cagta soo mariyaan taasoo maaragtay dee ku keenaysa muslimiinta eh, run ahaantii ku keenaysa maxay yacni madadkoodiiba ka fogaanayaan wadamadii islaamka o dhan ba way ka fogaanayaan markaa halis bay ahayd iyo miidaamo miidaamo dhigamelayo soo ma miidaamaha li sameeya marka arrintaa markii uu maqlay wuxuu yihi wuu u yeedhay labadii ninba marka labadii ninba wuu u yeedhay waa yahay subxaan allah waxay yimaadeen labadii nin markaa wadanka suuriya magaalada dimashq ayay yimaadeen allahuma salli calaa maxamed muuse ibnu nusayr wuxuu yimid dimashik isagoo oday weyna oo shiikhun kabiir oday weyn oo maaragtay da-diisu weynaatay oo shan iyo toddobaatan sano jir buu ahaa xilliga subxaan allah bal fiiri markaa toddobaatan iyo shan sano jir waxa weeyaan dagaalamaya oo waxa weeyaan andalus soo galay oo meel walba istaagaya meel buura meel banaana meel webiya meel bad ah subxaan oo ciidankiisii maamulanaya oo habanaya marka waxay ahayd waxay ku tusinaysaa geesnimada iyo halyeygii muuse ibnu nasir siduu maaragtay uu u halgamayey bay ku tusinaysaa raximahullah waa yahay markii uu yimi haddaba raximahullah waxaa loo sheegay in ay dimishik ay joogaan ha waxaa loo sheegay in ay dimishik ay joogaan kadibna waxay la kulmeen markii ay dimishik ay yimaadeen ninkii welid ibni cabdilmelik ee khaliifka ka ahaa ayaa dhintay isla markay yimaadeen ayuu dhintayba ninkiiba subxaan allah marka waxaa qabsaday wadankii walaalkii oo la dhihi jiray weli waxaa la dhihi jiray sulaymaan ibn cabdilmelik ah, sulaymaan ibnu cabdilmelik sulaymaan ibnu cabdilmelik markii uu qabsaday isaguna wuxuu qabay fikraddii walaalkii kii ka horreeyey walaalkii ahaa ee walid ibn cabdilmelik warkiisii ama yani eh, fikradiisii oo kale uu qabay markaa muu farin inay dib ugu laabtaan waddankii andalus waay marka sanadkii toddobiyo sagaashanaad ee hijiriyada ayaa sulaymaan ibnu cabdilmalik wuxuu isna uu rabay oo uu doonayay inuu aado xajka inuu xajka uu tago magaalada maka ay aadaan marka muuse ibnu muser oday weyn buu ahaayo muddo dheer maaragtay dagaalla kusoo jiray oo intaasoo sanadood maaragtay subxaan allah ku mashquulsanaa furashooyin iyo futuuxaad waaweyn hadday tahay shimaali lafriqi waqooyiga africa oo muddo dheer qaatay dabcan siduu u sugi lahaa iyo waddanka andalus marka kadibna waxa uu raacay sulaymaan ibnu cabdilmalik buu iska raacay oo xajkii buu aaday wuu ducaystay baa la dhahaa marka muuse ibnu nusayr wuxuu yihi ilaahayow haddaad nolol ila rabtid buu yihi igu celi waddankii aan maaragtay ka jihaadayay iyo maaragtay waddankayga iyo halaygu celiyo ayuu ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala anoo shahiidina idil buu yidhi haddii aanad maaragtay igu celinaynin rabbiyo waddankaygiina waxaan qabanayaa wadanka waddankii magaaladii rasuulka ilaahay magaalada madiinatu rasuulillah halkaa igu oofsa buu yidhi subxaan allah dabcan xajkii buu tagay muusa ibnu nusayr raximahullah markii uu soo noqonayay ee uu kusoo socday dimashq uu kusoo socday waxay sii mareen maxay magaalada madiine ayay soo mareen magaalada madiine markii uu marayay ayuu geeriyooday raximahullah waxaa lagu aasay meeshii saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim lagu aasi jiray xabaalaha baqiic raximahullah marka eeg fiiri umniyaadkiisi dabcan muuse ibnu museyr muu ahayn nin maaragtay saxaabi mu ahayn isagu muu ahayn isagu saxaabi taabici buu ahaa marka yacni waxay ku tusinaysaa hamigiisii iyo qaabkii maaragtay subxaan allah uu usoo dadaalay waana de ninkii asal ahaan furtay weeyaan muuse ibn muser waa ninka asal ahaan furtay waqooyiga africa iyo andalus labadaba isagaa isku furtay raximahullah eh, ilaahay ha u sidaas ayuu maaragtay uu ku geeriyooday magaalada madiinana loogu aasay raximahullah waa yahay waddankii andalus haddaba yaa lagaga yimi waxaa lagaga yimi oo madax ka ahaa wiilkii uu dhalay muusa ibnu nusayr ee cabdilcasiis ibnu muusa ibnu nusayr raximahumullah oo isagu ahaa nin maaragtay isaguna sida oo aabihii uu ammaani jiro u dhihi jirayba waxaan ku aqaanaa ninkaasi inuu yahay sawaaman qawaaman yacni nin aada u soon badan oo salaadana tukadaan ku aqaanaa ayuu dhihi jiray marka nin geesiya bu ahaa ninkaasi ayaa lagaga teliyay markaa meeshii lagaga yimi magaaladii waddankii lagaga yimi markuu hogaamiyahaasi u geeriyooday dabcan Eh, lama garanayo taariq ibnu ziyaad raximahullah isaguna markii uu dimashik uu tegey inuu dib ugu laabtay andalus iyo in kale lama kala garanayo ah, isaga taa taariikhdu maysan sheegin inuu dib u laabtay iyo in kale eh, raximahullah oo akhbaartii maaragtay ah, warkaa sheegaysa ilaa hadda ma hayno lamana sheegin inuu dib u laabtay iyo in kale oo uu joogay marka waxa wey andalus uu joogay eh, suuriya uu joogay marka waayah subxaan allah maxaynu markaa hadaba ka baran karaynaa yani furashada andalus horta waxaynu ka baranaynaa ee ugu horeysa asbaabu nasri asbaabta guusha oo guushu iskama timaadee asbaab bay leedahay ilaahay wax walba asbaab buu u sameeyey subxaanahu wa tacaala shay kastaba sababa sabab buu u yeelay ha mathalan yacni si aad u guulaysatid waa inaad sun sunanka rabbaaniga ah aad la timaadaan mathalan haddaynu soo qaadano tusaale dhulqarnayn raximahullah ilaahay qur-aankiisa wuxuu inooga warramay subxaanah wa tacaala in uu aaday maaragtay adduunka meesha qoraxdu ka soo baxdo iyo adduunka meesha qoraxdu ay ka dhacdo inuu tegay marka mar walba markuu qisadiisa ilaahay ka warramayo wuxuu dhahaa uma atbaca sababan wuxuu raad raacay sababtii buu la yimi subxaan allah uma atbaca sababan faatbaca sababan xata idaa balaga madlica shams xata idaa balaga maqriba shamsi xata idaa balaga bayna sadayn saddexdaa safaroo waaweyn ba ilaahay qur-aanka uu kaga warramay oo uu aaday maaragtay dulqarnayn marka sabab buu raacay waa maxay haddaba sababtu sababtu waxa weeyaan maxaa guulkuu keenaya waa inaad waxyaalaha guusha keena aad taqaana waxyaalaha guusha keena waxaa ka mida oo ugu horeeya kow qofku waa inuu ilaahay subxaana watacaala isku xidha taasaa wata koowaada oo waxaan aad uga jeedid maaragtay de ilaahay dartii adu wadid oo haddii magaalo aad rabto inuu qofkii uu furto inuu u furanayo inuu diinta islaamka uu gaadhsiiyo oo u hilinayo dee diinta islaamka haddii ay kaa tahay marka waxa weeyaan magaaladan iska qabso ama hantideeda ama xoolaheeda ama wax kale sidaasoo kale subxaan allah aad damaaci uu qofku kaga jiro inta badan guul ma gaadha haddii wixii diiniyan laga saaro oo sharci ahaan diintii laga saaro yacni dadka muslimiintu inta badan ma guulaystaan taas waa tii koowaad aynu ka baranayno ta labaad waxaan ka baranaya siduu maaragtay u digtoonaa mar walba sida uu maaragtay mar walba uu u digtoonaa oo uu digniinta ugu jiray raximahullah iyo diyaar garowga uu sameeyey iyo diyaar garowga uu sameeyey sidoo kale wuxuu ka faa qaladaadkii ay galeen dadkii isaga ka horreeyay oo deg deg badan ku furan jiray maaragtay beledka waddanka ku furan jiray si deg dega subxaan allah taasoo keentay in dadkii barbariyiinta ahaa ee deganaa qaaradda africa waqooyigeeda in ay waxa weeyaan diinta islaamka marna soo galaan marna ka baxaan isagu dhidibadu u taagay magaalo markuu qabsadaba waxa weeyaan aasaaskuu ugu taagay oo wuu fadhiisan jiro mudduu joogi jiray culimo waaweyn buu xijaas uu ka keeni jiray oo maka iyo madiine uu ka keeni jiray oo diinta dadka bara dadka nina markay diinta ilaahay ay bartaan oo dadku diinta islaamka ay fahmaan iyagaa marka dadku iyagaa wax wey ku gacan qabanaya iyagaa ku garab gelaya diinta islaamku waa cajiib iyo layaab subxaan allah ma aha sidii maaragtay subxaan allah yurubiyaanku markay kusoo duuleen qaaradda africa ama kusoo duuleen caalamka islaamka yacni waxay ku qaadan jirtay inay beled ka mida beledada islaamka ay qabsadaan sanawaad labaatan sano soddon sannadood mathalan eh, dhulka soomaalida markay qabsanayeen kun sideed boqol afar iyo siddeetankii bay yimaadeen gacanta kumay dhigin ilaa iyo kun sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii gacanta kumay dhigin intaaba waxa weeyaan wa weeyaan eh, waa lala dagaalamay yacni waxay soddon laba afartan sannadood in ka badan ayay markaa waxa weye reer yurubku ay awoodu la yihiin inay soomaalida oo dhan ay gacanta ku dhigaan marka meel keenanba meel baa ku kacaysa subxaan allah marka fiiri eh, yani in saddex sanadood oo keliya ay ku furtaan andalus reer yurubna ay ku qaadato waddanka yar ee soomaaliya la dhaho iyagoo isu tagayo talyaani iyo faransiis iyo ingiriis inay afartan sanadood ay ku qaadato inay gacanta ku wada dhigaan yani waxay ku tusinaysaa maxay adeegsadeen dadkani yani maxay adeegsadeen saddex sannadood oo keliya waxay ku tusaysaa yani diinta islaamku saameyntaay leedahay iyo inay ka duwan tahay aaraada iyo afkaarta kale marka qofku diinta islaamka uu fahmo oo sababta loo qabsanayo ama maaragtay loo furanayo ay tahay in diinta ilaahay loogu yeedho oo diintii la baro oo culummadii loogu yeedho oo dadkii qalbiyadooda la furto maaha oo keliya in beledkii la furto qalbiyadooday furanayeen subxaan allah eh, yani waxay ku tusinaysaa diinta islaamku saamaynta iyo raadka ay leedahay haddii dadku ay si wanaagsan ay ugu dhaqmayaan marka asbaabu nasri waxyaala badan mar kalena marka insha allah marka aynu dhammaystirno taariikhda andalus oo dhan ayaan rabaa inaan hal mar asbaabta keenta guusha oo dhan aynu ka wada warrabno iyo sidoo kale asbaabta keenta jabka iyo haziimada iyo maaragtay subxaan allah eh, liidashada aynu ka warrabno hadii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala aynu kusoo noqonno eh, andalus andalus waa la wada qabsaday andalus waa la wada qabsaday marka laga reebo tuulo yar oo ku taalla dhanka waqooyiga ku taalla oo la dhigo blay oo aynu maaragtay iyadana ka warrami doono leano taasina waa magaalada yar ee ay isku soo uruursan doonaan nasaaradu qarniyaal kadib yacni muddo quruuna ah kadib boqolaal sano kadib waa meesha maaragtay jabka andalus uu ka bilaabmayo waynan ka warrami doonaa insha allahu tacaala markii e, musa ibnu nusayr iyo daariq ibnu ziyaad ay sidaa ay kaga tageen andalus waxaa bilaabmatay casri cusub ayaa bilaabmay casrigaa waxa dhahdaa casrulwulaah waa casrigii badhasaabyada niman badhasaabya ah oo guddoomiyayaal ah ayaa meesha qabsaday leanna iminka olready waxa waxaa dhammaatay maxay furashadoodii dagaaladii lagu furanaya way dhamaatay marka waxaa laga soo qaadaya inay tahay beled islaam markaa barasaabyo ayaa maaragtay meesha ka telinaya barasaabyadaasi way badtaay way badnaayeen oo casrigaas barasaabyadu ay ka telinayeen yani dhowr iyo labaatan barasaab ayaa ka telinaya oo guddoomiyeyaala muddo afartan sanadood gudahooda yacni mid walba laba sanadood uu xukumayay arrintaasina ma marka waxa weeyaan eh, dee arrin toogan may noqonine eh, dhibaatana way lahayd dhibaatana way lahayd asbaabta keentay in eh, dad intaa badan muddo yaroo kooban ay xukumaanna eh, waynu sheegi doonaa insha allah waxyaalihii sababee kalifay maaragtay in dhowr iyo labaatan nin afartan sanadood gudahooda ay xukunka noocaasa maaragtay ay gaadhaan xukunka noocaas maaragtay iyo eh, ay ku xukumaan waddanka andalus qofkii ugu horreeye horta badha saabkii ugu horreeyey waxaynu dhihi karnaa waa cabdilcasiis ibn muusa ibnu nusayr musa ibn nusayr wiilkiisii sanadkii toddobiyo sagaashanaad ee hijriyada ayuu maaragtay meesha la wareegay waa inagii ka warramaynay markii aabihii iyo taariq ibnu ziyaadba ay aadeen dimashq ay aadeen marka waayahay markaa waddankii gacantuu ku dhigay wuu hagaajiyey nin geesiye buu ahaa ciidamo badan buu maaragtay magaalooyinkiisii uu geeyey meelihii fuquurka ah fuquurka waa meelaha laga soo geli karayo o dhan uu iska awday Eh, nin maaragtay dee diyaar garoobay buu ahaayo jeish iyo ciidan watana marka waa yahay haddana yacni waa la bedelay subxaan allah oo waa inagii tilmaaminay in labiyo labaatan nin oo keliya muddo afartan sanadooda gudaheeda ay labiyo labaatankaa nin maaragtay ay ay u kala dambeeyeen asbaabtuna waxay ahayd kow qaar ka mida way dhimanayeen qaar ka mida way dhimanayeen khaasatan kuwii hore intii hore haddaynu idhaahno labaatankii sanadada hore yacni nimanka qaadada ah ama hogaamiyayaashu markay dagaal galaan dagaalkay ku dhimanayeen oo shuhaday noqoniyo deetana nin kale ayaa la dooranayay taasi waa kow qaybta dambe ama shan iyo tobanka sanadooda dambe iyaga waxa weeyaan kacdoonnay isku sameynayeen oo iyaga marba isku kacayay oo marba booska iyo jagada isku qabsanayeen subxaan allah subxaan allah taasna maaragtay dee dhibaatay keentay waxaana dhibaatada ugu wacnayd dowladdii ama khilaafadii dowladda umawiyiinta oo daciifaysay xilliga oo daciifaysay oo tamar yaraanaysay waxaana bilaabmaysay dowladdii weyneyd dabcan ee cabaasiyiinta ayaa xilligaa bilaabmaysay waanaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala waayahay waxay bilaabeen badhasaabyadii cusbaa inay dagaalla ku qaadaan waddanka faransiiska inay waddanka faransiiska ay tawasucaad ay ku sameeyaan oo ay gudagalaan ah, subxaan allah oo ay qabsadaan meelo badan ay qabsadaan marka ragga oo dhan meesha ka wada xukumaya kama wada waramayno qaar ka mida baynu tilmaamaynaa qaar ka mida ayaanu tilmaamayna dhanka kale waxa weeyaan waxa intaa la waday inay islaamkii dadkii u dhashay wadanka andalus diinta islaamka ay qaateen sbanishkii wuxuu qaatay waddanka andalus ku noolaa diinta islaamka ayay qaateen oo markii muslimiintu ay xukumeen meesha oo ay gacanta ku dhigeen waxay keeneen dad wadaada ah culummo ah, ah subxaan allah dadkii culummada ahaa ayaa dadka waxay bareen diinta islaamkaay bareen marka diinta islaamku waxay ogaadeen inay tahay diin kulminaysa yacni rawxaaniyaadkooda waxyaalaha rumaysan iyo iimaaniyaadkooda waxyaalaha rawxaaniyaadka ah iyo waxyaalaha maadiga ah maxay ku kala duwan yihiin yani si kale haddaynu dhigno aakhiriya adduunba mid u kulminaysa weeyaan aakhiriya adduunba mid u kulminaysa waagii hore diintu waxay ahayd ayaga agtooda waxaan nolosha adduunka aan yacni saamayn ku lahayn oo noloshooda adduunyada waxay doonaan bay samayn jireen markay u baahdaan diinna wax yaroo waxay doonaan bay alifan jireenoo ama waxyaala natural religion waxaa la ydhahdo diimaha iska dabiiciga dabiicadda caabuda ama qorax ama dhagax ama waxyaala saas oo kale qaar ka qaar kaleo iyagu ka midana waxay ahayn nasaaray ahayn oo diinta nasaarada xitaa si fiican aanay ufahamsanayn oo inagii tilmaamayna dadkan inay takhalluf badan iyo maaragtay eh, xadaarad iyo ilbaxnimo badan baanay lahayn marka wixii waxay arkeen in diintii islaamku ay kulmisatay aakhiriya adduunba oo umuurahoodii adduunyada hadday siyaasadii tahay haddii isxukunkii ay tahay haddii ganacsigii ay tahay haddii bacmushtarkii tahay haddii beerihii ay tahay haddii maaragtay la dhaqankii ay tahay dadka lala dhaqmi haddii ay tahay ehelkoodii iyo qoyskoodii aabayaashoodii hooyooyinkoodii xaasaskoodii carruurtoodii iyo jiiraankoodii iyo qaraabadoodii iyo saaxiibadoodii oo dhan mid walba ay u qeexaysa qaabkay ula dhaqmi lahaayeen waxaasoo dhan markay arkeen dadkii waxa ay wajaheen oo ay soo qaabileen inay qaataan diinta islaamka waana cajaayibka iyo layaabka diinta islaamka ilaahay cid cidduu hanuuninaya cid baa baadiyaysin karta way islaameen markaa dadkii diinta islaamka ayay qaateen waxayna barteen luqadda carabida ayay maaragtay barteen subxaan allah diintii e, islaamka markay barteen sidoo kale waxay barteen luqadda carabida waayo dadkii meesha ka talinaya ee joogay waxay ahaayeen barbariyin waxay kaloo ahaayeen carab iyo waxay kaloo ahayen quudiyiin quudiyiintu waa dadkii u dhashay waddanka andalus carabtuna waa intii madaxda ahayd ee maaragtay dee waddanka qabsanaysay iyo barbariyiinoo ciidanka oo dhan ahaa subxaan allah marka kuwii o dhan baa isu tagay oo waxay barteen luuqadii carabida marka luuqadii carabidana way barteen dadkiina diinta islaamka iyagoo afwaajana bay soo galeen iyagoo kooxo kooxo ah ayay soo galeen waayahay dhanka kale waxaa bilaabantay caruurta la dhahdo muwalidiin jiilul muwalidiin jiilkii ku dhashay islaamka jiilka ku dhashay islaamka jiilka ku dhashay islaamka waxa weeyaan dadkii muslimiinta ahaa ama carab ha ahaadaan ama barbaryiina ha ahaadaan ayaa waxay guursadeen gabdho andalusiyiina oo waddanka u dhashay andalus u dhashay ayaa guursadeen marka waxay dhaleen caruur andalusiyiin iyaguna ah laakiin muslimiina jiilulmuwalidiin baa la dhahdaa wayna badnaayeen aabahood baa caraba ama aabahood baa barbariya hooyadoodna waa andalusiyad ama cagsigaba dee nin maaragtay doon andalus oo muslima ayaa guursanaya gabadh carabiyada ama gabadh barbaryiina deetana yacni reer abtigood waa andalusi isaguna carab weeyaan subxaan saas maaragtay waxaa dhahay jiilulmuwalidiin jiilkii maaragtay isdhaldhalay way isdhaldhaleen kolkaa kuwaasna waxay markaa waxaw haddii meesha ubad islaam uu ku dhasho khalaas wax weeyaan dadka islaamkay qaadanayaan waa sida iminka waxyaalaha yurubta aad kaga cabataan soomaydaan arkin iyo dhibaatada ugu weynee adduunka ka taalo caruurtiiba waxay ku dhalatay yurubian ha caruurtiiba waxay ku dhalatay yurubian aabahood muslim buu ahaan jiray awogood awogood muslim buu ahaa laakiin aabihii Eh, ilmaha dhashay aabihii isaguna wuxuu ku dhashay yurub markaa saddex jil buu ilmaha yar uu yurub yurubiyan uu yahay awoogii baa yimi aabihii baa waxa weeyaan isaguna ku dhashay waddanka yurub isna yurub buu ku dhashay markaa ma waxay kula tahay inuu muslim noqonayo ilmahaas xaasha waa qof de ilaah ilaa man raxima allah mid alla u naxariista mooyaane way adagtay leanno saamaynta bii-ada iyo deegaanku ay leeyihiin wax weeyaan eh, subxaan allah yani saameyn weyn bay ku leedahay ilmaha iyo koritaanka caruurta ay ku leedahay marka waana asbaabta caruurtu ay suuqa u gashay u waashaan ee dhaqanka gaalada iyo dhaqanka reer yurubka iyo maraykanka iyo waxa ay u qaataan iyo reer galbeedka waa asbaabtaasaa keenaysa subxaan allah waa yahay taa beddelkeeda ama taa cagsigeedama aan dhaho meeshii markuu islaam uu joogo beledkii maaragtay uu islaam uu xukumayo ubadkii ku dhashayna maxay noqdeen waxa saameyn ku yeeshay dee ciddii xukumaysay saasay markaa muslimiin ay ku noqdeen iyagina nacam waa yahay allahuma salli calaa maxamed waxa kale oo ay dowladdaasi bilowday in ay siiso xuriyat alcaqiida yacni maadaama ay nasraane ahaayeen nasaarada markay markay yihiin kaniisad hadday leeyihiin kaniisada lagama burburinayo nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii meesha maaragtay ay kaniisada ku leeyihiin iyo macbudo ay ilaahay uga caabudaan lagama burburinayo Ah, subxaan allah oo dee dhaqanka islaamka ayay ka mid tahay inaan kaniisadahooda laga burburinin ma aha ayagu siday kula dhaqmeen islaamka iyo muslimiinta markay awoodda badan ay yeesheen ee muslimiinta la saarayey sideed boqol oo sannadood kadib xilligan marka muslimiinta laga saaraya andalus hal masjid oo keliya waxa weeyaan may daynin waa ujeedan nimanka spain haddaad tagtaan ama aad booqataan waad arkaysaan masaajidkii qurtuba kaniisad baa laga dhigay subxaan allah wahaakada yacni waxa weeyaan annagu hadday nahay dadka muslimiinta oo dadka muslimiinta yahuudda iyo kristaanka marka laga awood bato meelsha ay hadday magaalada waddanka ay deganaayeen oo ay asal ahaan u lahaayeen de beledkoodii ay tahay kaniisadna ay ku leeyihiin kaniisadooda lagama burburinayo ilaa iyagu ay dhahaan dee waanu idinka iibinay ama waanu maaragtay idin ogolaanay laakiin lagama burburinayo dabcan saasuu maaragtay dhaqanka islaamku uu ina faraya ma aha sida iyagu inagula dhaqmaan ee masaajidadeenna markay naga awood bataan ay kaniisadaha u bedelaan ay burburiyaan walciyaadu billah waayahay yahay allahuma salli calaa maxamed taasi waxay ahayd xorriyad baa loo siiyey qofkii maaragtay dee nasraani ahaana nasraani buu ahaa oo kaniisadoodii lagama burburinin intoodii badnayd balse waxay qaateen diinta islaamka waxa kale oo ay la kulmeen xadaarad iyo ilbaxnimo waayo dadku waxay ahayn dad reer baadiye ah dad waxay ahaayeen dib u dhac badan ku yimi markaa muslimiintu xilliga horumar bay keeneen dowladda adduunka ugu quwadda weyneed bay ahayd dowladdii adduunka ugu ilbaxsanayd bay ahayd markaa waxay keeneen xadaarad iyo ilbaxnimo waxaa ku tusinaysa guryahay ka dhiseen iyo eh, cimraaniyadda ay kusoo kordhinayeen injineernimada ay kusoo kordhinayeen dowladda andalus oo ilaa iyo had dunida oo dhan ay la yaaban tahay qaabkay u dhisi jireen guryaha kantaratu eh, qurduba biriijka qurduba ku yaalla ayaa ku kutusaya xilligaasa la dhisay waxay kutus tusaysaa sida ay islaamku u horumarsanaa ee maaragtay uu u ahaa e, e, ilbaxnimo iyo layaab markaa waxa weeyaan e, uu u keenay dowladdii dadkii reer andalus waxaa kaloo dadkii ay ku faaneen dhaqankii islaamka waxay barteen luqadda carabiga waxay barteen dhaqankii muslimiinta taariikhda islaamka waxaasoo dhan cilmigiibaa isaguna meel fiican gaadhay marka dhanka kale caasimad waxay ka dhigteen dadkii muslimiinta ahaa magaalada la dhaho qurduba maaha tulaytila tulaytila waxay ahayd caasimad bay u ahaan jirtay dowladdii hore ee andalusiyiinta laakiin iyagu waxay ka dhigteen qurduba qurduba waxay ku taallaa koonfurta andalus tulaytilana bartanka ayay ku taallaa laakiin waxay u dhowdahay yacni eh, waqooyiga ayay u dhowdahay oo waxay eh, ay ka cabsadeen in ama faransiisku ama maaragtay nasraanadii kale magaaladii yarada aanay furanin bay joogtay inay isu soo urursadaan meel u dhow xaggooda bay ahayd marka waxay ka dhigteen magaalada qurduba ayay ka dhigteen caasimadda eh, halkaas oo koonfurta andalus ku taalla oo sidoo kale u dhow eh, waqooyiga africa oo madadku uu iman karo haddiiba ay dhacdo dagaal u dhaco ama ay u baahdaanba waayo qodobka kale ee maaragtay ay ku kaceen waxa weeyaan waxay weerar ay ku qaadeen ama ay isku dayeen inay furtaan waddanka faransiiska inay waddanka faransiiska ay furtaan dhowr jeer bay isku dayeen oo intii ay guddoomiyayaashii badhasaabyadu ay ka talinayeen oo dhan intaasoo jeer bay isku dayeen inay furtaan waddanka faransiiska loo yaqaano waxaa ka mid a ah raggii ugu khatarsanaa ee xilligaa soo maray ninkii la dhihi jiray samx ibn malik alkhawlani xilligii uu wilaayadiis ama uu barasaabka saabka uu ka ahaa gobolkaas andalus subxaan allah yani guulo waaweyn bay gaadhay waxaanu xilka la wareegay markii la dilay cabdilcasiis ibn muusa ibn nusayr cabdilcasiis ibn musa ibn nusayr wuu dhintay waa la dilay magaalada ishbili ayuu ku geeriyooday raximahullah kadibna ninkana la wareegay la dhahdo asamx ibnu malik alkhawlaniyi ayaa markaa la wareegay subxaan allah markaa samx ibnu malik wuxuu ku beegmay xilligii uu khaliifka uu ahaa cabdilcasiis cumar ibn cabdilcasiis way khaliif waxa ahaa baynu idhi sulaymaan ibni cabdilmelik sulaymaanna sanadba malaa muu haynina markiiba u dhintay markii hore weliid buu ahaa weliid wuu dhintay sulaymaan baa ku xigay sanad muu haynin wuu dhintay khalaas waxaa ku xigay cumar ibn cabdilcasiis raximah llahu raxmatan waasicatan ninkii cadaaliga ahaa dabcan ku abtirsanaya ama xagga hooyadii buu kaga abtirsadaa saxaabigii weynaa ee cumar ibn khadaab radia allahu canhu wuxuuna dhahay waxaan raacayaa awowgay siiradiisa yacni taariikhdii ama siiradii awowgay uu ku maamuli jiray dowladda islaamika u raacaya waanu raacay run ahaantii yani nin taarikh la weeyaan khaliifka maaragtay cumar ibn cabdilcaziiz raximahullah ilaa ya lagu tiriyo la dhaho waa khamis alkhulafaa raashidiin afarta khulufo ninka shaneeya waa cumar ibn cabdilcaziiz bay dhahaan wuxuuna talinayay gebigiisuba laba sanadood iyo dhowr bilood laba sanadood iyo dhowr bilood sagaal iyo sagaashantii hijriyadu qabsaday boqol iyo halkiina wuu geeriyooday markaa muddo laba sanadood wax yar buu haystay haddana dunida wuxuu gaadhsiiyey marka waxa weeyaan cadaaladiisii iyo garsoorkiisii iyo dhaqaalaha oo cirka isku shareeray oo dadkii maaragtay ay dhaqaalo fiican ay heleen oo xoolo badan iyo lacag badan ayuu soo kororhay marka xilligaa markaa cumar ibn cabdilcasiis raximahullah uu talinayey ayaa barasaab andalus waxaa ka ahaa samx ibnu malik alkhawlaniy raximahullah raximahullah ninkaasaa markaa waxa weeyaan isagu wuxuu bilaabay inuu weerar uu ku qaado faransiiska wuxuu aaday waqooyiga waxaan ujeeda koonfurta galbeed ee franska ayuu tagay waayo waa inagii sheegnay markii hore waxaynu nidhi muusa ibnu nusayr ayaaba markii hore magaalo faransiiska ku taalla arbona la dhaho oo buuraha jibalil barane ayuu ku samaystay magaalo yar oo xaruna uu ku samaystay ha subxaan allah oo ay ka duulayaan markay doonaan marka ninkan samx ibnu malik alkhawlani isaguna franskii buu sii gudagalay subxaan allah Eh, wadankii ayuu galay marka eh, dagaal buu galay dagaalka dad faransiisa buu la dagaalamayay meesha lala toulouse ayuu ku geeriyooday halkaasuu ku geeriyooday sanadkii boqol iyo labadii hijiriyada waxaa uga dambeeyey isaga cambasa ibnu suxayn ayaa uga dambeeyey oo markuu maaragtay samx ibnu malik uu geeriyooday cambasaa qabsaday eh, subxaan allah cambasa markii uu qabsaday nin wuxuu ahaa isagu hogaamiya geesiya buu ahaa oo yaqaano sida wax loo maamulo mujaahida buu ahaa raximahullah isaguna sanadkii boqol iyo saddexdii hijiriyada ayuu la wareegay wuxuu markiiba uu ku bilaabay weerar uu ku qaaday magaalo la dhaho sans francekai ku taallaa sans ayuu maaragtay ayuu gaadhay sans waxay u jirtaa magaalada bari oo baris ah soddon kilomitr subxaan allah baris caasimada faransiiska soddon kilomitr buu ayuu maaragtay subxaan allah uu gaadhay ninkaas dabcan iminka magaalada baris way de waa baris un iminka weeyaan waa baris meel waa meel wadan magaalada baris ayuu gaadhay cambasa u gaadhay wuxuu qabsaday boqolkiiba toddobaatan dhulka faransiiska o dhan boqolkiiba toddobaatan wadanka faransiiska o dhan buu qabsaday wuxuuna ka dhigay beledun islaami wadan islaama buu ka dhigay subxaan allah raximah llahu raxmatan waasicatan wuxuu kaloo qabsaday magaalada la dhaho e, qarqosina ama qarqooshana qarqooshana iyaduna franskay ku taallaa wuu qabsaday wuu gudagalay marka subxaan allah fransiiskuu gudagelay e, laakiin raximahullah isaguna wuxuu ku geeriyooday e, dagaaladii maaragtay meeshaasuu ku geeriyooday isagoo soo noqonayo kusoo socda waddanka andalus ayuu maaragtay isna dagaal baa la kulmay oo halkaasuu ku dhintay subxaan allah Eh, ninkaasina sidaas sidaasuu ahaa markaa sanadkii boqol iyo toddobadii hijiriyada waxaa waddanka la wareegay nin ninka la dhahdo cabduraxmaan alkaafiqi oo isaguna maaragtay taariikh dheer leh isaga insha allah maalinta dambe ayaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka waxaynu leenahay faransiiska koonfurtiisa oo dhan ilaa iyo caasimadda baris islaamka ka telinaya waddan islaamna wuu ahaa subxaan allah waana asbaabta keentay inay faransiisku noqdaan wadamada ugu nacaybka badan iminka weeyaan iyo weligoodba dee taariikhdooda subxaan allah wadamada ugu nacaybka badan ama colaada weyn u haya maxay islaamka iyo muslimiinta waxaana daliil u ah markay weerarada kusoo qaadayeen wadamada islaamka ay qabsanayeen oo weliba khaasatan dee dadka soomaalida waxay ka qabsadeen wadanka la dhado jabuuti ay goosteen iyo maaragtay guumaysigii ay halkaa ay ka wadeen iyo meelo badan oo ay guumaysan jireen markaa waxa weeyaan eh, subxaan allah islaamka feeri bal islaamku markuu quwadda leeyahay cid qaban karaysaa ma jirto walaa france walaa ingiriis walaa maraykan qaban karaa ma jiro hadday dadka islaamka iyo muslimiintu isu tagaan oo awood ay yeeshaan sida ay baariyi u gaadheen ayay u gaadhayaan london ay u gaadhayaan new york iyo meel kasto meel qabanaysaa ma jirto subxaan allah laakiin waa in lala yimaado asbaabu nasri asbaabta keenaysa nasriga iyo guusha oo dadkii maaragtay ay usoo laabtaan diintoodii wanaagsanayd ay usoo laabtaan sidoo kalena ay dadaalo badan ay la yimaadaan oo aanay isdhiganin casharkeena maanta halkaasaan ku joojinayaa walaalayaal wixii su-aala haddii maaragtay waktigeeni shan daqiiqa inoo hadhay marka shantaa daqiiqo waxaan uga faa'iidaysanaa haddii wax su-aala a ah ka qabtaan casharka insha allah ahlan wasahlan wacalaykum asalaam waraxmat ullah waa taas way caddahay nina ma rabo cadowgiisa inuu madaxa ula kaco taasi way caddahay marka waa run way jirtaa marka de inuu islaamku uu soo noqdo uu awood u yeesho waxay u bixiyeen berigi dowladdii ugu dambeysay ee muslimiinta u talinaysa waxay ahayd dowladdii cuthmaaniyiinta oo muddo boqolkii sanadooda ugu dambeysay labadii boqol ee sano ugu dambeysay iska tamar yaraatay ah, subaa muddo dheer bay talinaysa sideed boqol oo sanadood labadii boqol ee sano ugu dambeysay dowladdaas waxay dowlad maaragtay waxay u bixin alrajul lmariid ninka buka nin buka bay u bixiyeen subxaan allah waa dowladdii turkida maaragtay madaxka ninka buka marka waxay dhihi jireen hantida ninka buka hala boobo saa aawadeed waa kuwii caalamka islaamka guumaysiga uu yimi colonizationka waxaanay dhahaan iyo isticmaarkii isticmaarna muhayna istikhbaarkii maaragtay istikhraabkii wax burburin jiray waa ka yimi maaragtay waddankeenna markaa waa suurtagal waana run taasi inay jirto oo aanay maaragtay marnaba rabin inay muslimiintu guul gaadhaan waa runtaasi nacam wacalaykum asalaam waraxmat ullah nacam nacam nacam cabd cabdilcasiis cabdilcasiis ha ha naam insha allah walaal bismi illahi raxmaan raxiim horta dadka muslimiintu iyagaa isugu wacan dhibaatada waxa dhibaata aanay iyagu keensanin inta uu dadyowga kale cadowga ku ah ama colka ku ah intaan dhibaato aanay isu geysanin boqolkiiba sagaashan iyagaa isu geystay inta uu cadawgu u geystay waxaa ka badan inta iyagu isu geysteen marka iyaga weeyaan wax gacanta saa isugula jira meel kasta haddaad fiirisid dadka muslimiinta ayaga un weeyaan soomaalidu waxay dhihi jirtay geedka hadlo wuxuu dhihi jiray geeda <laughs> wuxuu la hadlay gudinta gudinay <laughs> haddaan qayb aniga iga mid ah aanay kugu jirin imaad jari lahayn ila gudinta waxaa laga Eh, qaybteeda dambe waa waa geed soo ma waa loox soo ma subxaana qeyb aniga iga mida ah haddaanay kugu jirin imaad jari lahayn waa run de markaa dadka muslimiintu iyagaa halkaa dhigay ayagaa isugu wacan ayagaa dhibaatada int waxa dhibaatada maaragtay ayagaa isu geystay inta uu cadawgu ama dadka maaragtay cadowga ku ah ama dadka necab ay dhibaatada u geysan lahaayeen waxaa ka badan kumanaan jeer waxa iyagu isu geystaan waxaasoo dhan waa diin xumo iyo maaragtay iimaankii oo daciifay iyo dadkii diinta islaamka ka yaacay iyo dadkii adduunyo ku mashquulay iyo mansab iyo jago iyo siyaasad iyo waxyaala saas marka ilaahay subxaana wa tacaala baan u baryaynaa inuu ilaahay dadka uu fahansiiyo dhaqankooda iyo diintooda wallahu aclam nacam wacalaykum asalaam waraxmat ullah macal ilaahu kheyr allah kusiiyo sida wax noogu bayaaminayso macalin gadaal baan ka soo galay shaqa baxsi berberiyiinta ilaa hadda way jiraanoo waxaan arkay dad sheeganaya ilaa hadda soo ma jiraan a nacam berberiyiintu way jiraan waa qabailka berberiyiintu waa qabailada dega waqooyiga africa algeria ama jazair waddanka loo yaqaano maqrib iyo tunisia libya way degaan waxaasoo dhan waa qabailada waqooyiga africa degoo dhan waxaa loo yaqaanaa qabayl ilbarbar ama qabayl ilamaziiq magacana way leeyiin markaa barbariintu way jiraan haddana way jiraan marka way jiraan ah, asalkoodu eh, asalkoodu a ah, asalkoodu waa niman caddaana ah, barbariinta markaad maqlaysid waxaad u dadku waxay u haystaan inay yihiin dad africana maaha asalkoodu waa eurubian indho bulugay leeyihiin wn waxayna weeyaan waay sidoo kale wn wayna timcad yihiin sida eurubiyanka oo kale weeyaan marka aad waxay isugu dhow yihiin dadka asalka eurubiyanka marka waa niman cadcad oo indho buluga leh timo cadcadna leh waa un eurubian weeyaan barbariyiintu waa eurub iskaasun weeyaan subxaana alla waa un waxaan filayaa inay kamid yihiin eurubiyanka naam walow marka la tirinayo oo haddana maaragtay la dhaho abtirsiintooda wala tirinaya waxaa lagu waxaa lagu tiriyaa xaamiyiinta qabayl ilxaamiya oo xaami ibnu nuux ayaa dhalay baa la dhahaa xaami ibnu nuuxna waa ninkii dhalay afrikaanka iyo masaarida iyo e, barbariyiinta bay dhahaan wallahu aclam laakiin intooda badan iyagu saasay weegeen midabkoodu saas sheegtay waa niman waa niman caddaana weeyaan nacam wallahu aclam hay hay waay barak allah fikum wasalaamu calaykum waraxmat ullah